bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wa saxbihi waman waalaa ama bacd in sha allahu tacaalaa dhowrka maalmood ee soo socda sida maamulka ay ugu talagaleen cashiro siiraah ayaynu qaadan doonaa waxaan rabaa laba arrimood inaan ku baraarujiyo marka ugu horeysa oo marka koowaadee maadada in la qaato la rabo iyo wakhtiga afar maalmood oo qiyaastii isku celceliska hal saacoo loo qoondeeyey aada bay u kala badan yihiin waxaa laga yaabaa waxaynu ka gaari weyno in dowlooyinka iyo siminaarada kale lagu dhammaystiro ayaa dhici karta marka waxaynu ka gaarhnaynu arki doonaa masalada labaad maadada siiradu waa maado ku fiican in laga sheekeeyo oo aan lagu mashquulin kitaab iyo xaraf laqmayntii aan lagu mashquulin maado ku fiican weeye dee aayaad iyo axaadiis maaha waa qiso iyo taariikh dhacday saasay kaga fiican tahay macnaa fahamka iyo la socodka saasaa uga wanaagsan haddaba haddaynu labadaba aan isku darnana wixii aan gaadhi kari lahayn unbaa soo koobnaanaya oo soo gaabanaya insha allahu tacaala sidaa uu ninkii kitaabkan qoray sheekh waxiid cabdisalaam baali uu sheegay baynu u mari doonaa wixii eer faahfaahin u baahda ama sharax ama wax ka dhihis u baahdana meesheeday noogu tegaynaa insha allahu tacaala siirada nabiga sala allahu aleh ali wasalam sharax badan ma laha dhacdooyin taariikha waxaasa dhacay waxaasa dhacay waxaasa dhacay waxaasa dhacay waqtigaasu dhacay saasaa dhacday saasaa dhacday baa la tirinayaa laakiin dhacdooyinka lama faahfaahinayo waxaasaa dhacay saasuu ahaa saasuu ahaa saasuu ahaa ma laha waxaasaa dhacay weeye sanadku markuu intaa ahaa saasaa dhacday sanadku markuu intaa ahaana saasaa dhacday sanadku markuu inta ahaana saasaa dhacday de wax badan intaa kama bixi doono inahanbaan sida kitaabka loo qoray loona soo qoondeeyey qaybta u horeysa waxa weeye nabiga dhalashadiisii sala allahu aleh ali wasalam ilaa nabi laga dhigay afartankaa sano baa musanifku wuxuu ku soo koobay ama ka soo doortay wax qiyaastii shan iyo toban qodob dhan buu ka soo doortay waxa uu yidhi marka koobaad nabigeenna sala allahu alayh alih wasalam abtirtiisu kaga sheekeeye wuxuu yidhi huwa abulqaasim qaasim wiilkiisa wiilashiisa ugu weyn baa la dhihi jiray oo nabigeennu sala allahu alayh alih wasalam wax wiil oo uu dhalay qaasim baa ugu weynaa abulqaasim moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdi manaaf ibni qusay ibni kilaab ibni murata ibni kacb ibni lu'ay ibni haalib ibni fihr fihrka waa quraysh magaca la yidhaahdo magaciisa fihr baa la dhihi jiray laakiin naanaystiisa baa quraysh la dhihi jiray ibni maalik ibni nadr ibni kinaanata ibni khusaymata ibni mudrika ibni ilyaas ibni mudar ibni nasaar ibni macd ibni cadnaan halkaa marka la joogo meel dhexo waxaa jirta halka iyo nabi ismaaciil u dhexaysa magacyada lama garanayo markii cadnaan laga gudbay ilaa cadnaan waa la yaqaanoo waa la garanayaa inta kale ma diiwaan gashano ilaa nabi ismaaciil iyo cadnaan intii u dhexaysay magacyadii atarka lama garanayo intaasi waa abtirkii nabiga sala allahu alayh ali wasalam dee inta ugu horeysay aasaaska ah qof waliba inuu yaqaan baa wanaagsan qodobka labaad nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi welidar nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu dhashay yatiiman agoon buu ahaa macnaheedu aabbihii wuxuu dhintay isagoo uurka hooyadii ku jira marka uu dhalanayay weligii aabihiiba ma aragba ifkiiyo noloshana kuma soo gaarin isagoo nimadaana qur-aankaaba ku tilmaamayo alam yajidka yatiiman faawa ilaahay agoon adooaso intuu ku helay haddana kumadad kuuma dumin oo kuma soo dhowayn oo dadku barbaariya oo booskii aabbaha kuu gala kuuma samayn agoon dayacan maadan ahayn wey xaaladiisu agoonninbuu ku dhashay yowma alinayn maalin isniinuu dhashay inuu maalin isniina dhashayna nabiga isagaa sheegay sala allahu caleh ali wasalam oo markii isniinta iyo khamiista maxaad u soomaysaa la yidhi isniinta maxaad u soomaysaa waxaa ka mid ah sababuhuu sheegay daaka yawmun wulidtu fiihi oo maalin aan dhashay ilaahay baan u shukrinayaa marka cibaadaana ilaahay ugu shukrinayaa linay casharata leylatan markay labiyo toban habeen khalad tagtay maalin buu dhashay xalay markay labiyo toban ahayd bisha min shahri rabiici lwal bisha rabiic lwal la yidhahda ama bisha mawliidka innagu aynu niraahno waay min caami lfiil sanadkii maroodiga xabashidii wadatay ay maka soo weerari jirtay buun ahaa alam tara kayfa facala rabbuka bi biasxaabi ilfiil lagaga sheekeeye ay kacbada inay dumiyaan rabeen marka ay ku soo dhow yihiin waxaan filayaa qiyaastii wax toban kilomitr ka yar bay u soo jireen kacbada oo fiilka halka lagu baabi'iyey waa halka ay mino iyo musdelifo iska galaan haddii hadda xajka ilaah idingeeya ama tagteen markaad mino kasii dhammaanayso dhinaca musdelifana u gudbayso buuro waaweynoo hadda korkooda la degan yahay baa soo foorarsanaya soo dhammaanaya halkaa waxaa ku yaala hadda dhulkaa lala simay tog weyn buu ahaan jira waadii muxasar la yidhaahdo togaa markay kusoo dhaadhaceen baa shimbirihii abaabiila lagu soo daayey sanadkaa weeye xilligaana qoraysh iyo carab waxaa madax u ahaa ama oday u ahaa awowgii cabdilmualib oo noola xilligaasuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam labiyo toban bishii rabiic alwal sanadkii maroodiga caamul fiilka la yiraahdo oo maalin isniinuu dhashay hooyadii markii ay dhashay dabcan dee hooyada dhashay way noolayn laakiin abbihii ma noolayn nabigu calayhi salaatu wasalaam yaquulu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ana dacwatu ibraahim nabiyullaahi ibraahim alla barigiisii baan ahay wa bushraa ciisa bishaaradii ciisaan ahay labada arimood buu qur sheegay amaa dacwada ibraahim markii uu kacbada keenay ismaaciil oo nuugaya iyo hooyadii ee kadib uu ka laabtay waa kiidhi rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii saqcin cinda beytika almuxaram rabbanaa liyuqiimuu asalaata fajcal afidatan min annaasi tahwii ilayhim warsuqhum min ahamaraati lacallahum yashkuruun ducadii allabarigi waxaa ka mid ah rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik ilaahu rasuul dadkaa meeshaa degan kamida usoo dir oo wax yidhahdeen gaadhsiiya marka ducadii alla bariga nabi ibraahim oo ilaahay aqbalay baanahay ducadii aqbalkeedii baan ahay wa bushraa ciisaana suuratu saf baa lagu sheegay wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed axmedna magacyada nabigay ka mid a hadda muxamed baad soo baratay axmedna waa la dhihi jiray alcaaqibna waa la dhihi jiray alxaashir waa la dhihi jiray magacyadiisay ka mid ahaayeen ra'at ummi hooyaday waxay aragtay buu yidhi xiina xamalat bi markay uurka igu qaaday isagoon dhalan markaan hooyaday uurkeeda galay waxay aragtay ama ku riyootay kaana nuuran sidii iyadoo if nuur nuurahoo baxaya kharaja minhaa iyada uu ka soo baxay nuur adaa'at lahu isaga dartii ay iftay nuurkiiiyo iftiinkiina uu gaadhay qusuuru busra magaalada busra la yidhaahdaa daarahii ku yilay oo min ardi shaam busrada magaalada oo dhulka shaam ku taalla magaalada busra waxayaan jirtay magaalo xadaarad iyo caasimad ah bay ahaan jirtay diileed caasimad ganacsi bay ahaan jirtay wadamadan shaam waxaa la isku yidhaahdaa hadda syria lubnaan falastiin iyo qayb urduna waa shaam la yidhahdaa dhulkaas iyo ganacsiga eshiyada bari oo ilaa china iyo indiya iyo ka dhaxaysa xiriirka ganacsi halka xarkudhigi dhexdee laysu mari jiray buu ahaa ganacsiga shaam iyo jasiiradan carabta ka dhaxaysana halka la ysugu iman jiray bay ahaan jirtay magaalo weyn oo caanay ahaan jirtay oo daara leh hadda waxay ku taallaa dalka syriya waxay hoos tagtaa magaalo badan hadda tv-yada iyo mudaaharaadyada ka maqashaan oo darca la yidhaahdo darcay hoos tagtaa hadda afartan kilomitr bay u jirtaa magaalada dimashikna boqol iyo afartan kilomitr bay u jirtaa halkaa waxaad ka garatay darca iyo dibiishikbaa boqol kilomitris jira halkaa wey magaalada busra laleeyahay oo dhulka shaam ka mida ah. waa xadiid sugan oo nabigu sal alla aleh wasalam khaalid ibni macdaan baa jamaaca ka warinaya waxa uu tilmaamayaa riyada ay aragtay run weeye haddii nabiga ay dhashay sal alla aleh wasalam buu ahaa nuurkii waxyiga iyo risaaladii iyo diintii uu wadayna dhulka qusuuru busra shaami way gaadhe oo diintii wataa gaadhe dadkii waa muslim oo nuurkiibaa ilaahay gaadhsiiyey qodobka afraad wa murdicatuhu sal ly slam hooyadii kadib iyo huwaybat alaslamiya kadibna waxaa nuujisay hiya xaliimatu binti abi du'ayb asacdiyad reer bani sacd aha sacdiyadu waa qabiilkeedii reer bani sacad qola la yihahda ka dhalatay magaceeda xalimata bint abi duayb baa la dhihi jiray dhaqanka carabta wuxuu ahaa reer magaalka ah ilmaha magaaladu waa jirjilicsan yihiin baa la yidhahdaa waanan aragnaan u malaynaya ilmaha baadiyaha kusoo korayna dee waad adag yihiin oo shan jirka xoolaha lagu raaciya halkanna lixiyo toban jirka laamiga laga ilaaliya siddeed iyo toban jir baa magaalada lagu qaan soo saas maaha waxaa sideed toban ka yaroo dhawaa h baa la dhahaa baadiyaha laakiin toban jirku xooluhu raacaa geeluu raacaa waraabuhu ka celiyaa habeen barhkiibuu guuraa libaaxuu dhagax tuuraa marka dee waxay jeclaan jireen marka ilmuhu baadiye iyo meel adag inuu kusoo koro marka magaalada uu soo gala isagoo ad adagoo dee baadiyahana ilmo looma turo markaa baadiyaha toban jir tahay xoolaad raaci adkaysiga baadiyaha waxaa keena xoolahaad raacday subixii waxoogay ama caanaha ama in yaroo soor ah lagu siin ama booshaa taqaanaan soor ma taqaanaan baranaya caawa maqhribkiibaa waxaa biyo iyo cunto kuugu horrayn subixaa saad u baxdo maanta dhanna harhsan maysi geedna harhsan maysi meel la fariisan maysi ari raaci isagaa kala fakan aryaha kaloo ku darman jidkuu ka lumi dawacada cuni intaba waad ka ilaalinaysaa maantao dhan saa u dhawaaqaysa u ordayso adoon fadhiisan baad maqhribkii ku iman qofka nolosha caadiga u tahay iyo ilmaha suuxii qureecanayee barqadii ku labagoor celinayee qadada sugi waayaya casarkiina juuska cabaya maqribkiina cashada usoo kaalmanaya inta u dhaxaysana jokolaatadii iyo buskudka raadinaya isku adayuna noqonayaande marka baadiyuhu waa laga adadagyahay geedaha baadiyuhu iyagoon biyo lagu waraabin bay iska noolaadaan haweenka baadiyaha joogay iyadoo xoolaha la joogtay ilmo intay dhasho soo qaadatay xoolaheeda soo raacata kuwa magaalada joogana waa usbuuc inay jiirtaan marka magaalada jirjireec baa baadiyaha la geen jiray markuu soo caaranuugay afar jir iyo shan jir lix jir iyo soo gaadho soo adadkaado baa magaalada lagu soo celin jiray isagoo qayrkii ka adadag marka wamurdicatuhu hi sal slam hiya xaliimatu binta abi du'aybin isacdiya waay walaqad dahara waxaa ka soo baxay oo laga arkay bi biwujuudihi cindahaa inta iyada uu la joogay min albarakaati barakiya khayr badan waxaa ka soo ifbaxay maa dahara wixii soo ifbaxay ee kutubta siiradu ka sheekaysay gaadiidkeedoo dhaqaaqi lahaa iyo xoolaheedoo caana la-aan ahaa iyo ilahay baa ugu barakeeyey gaadiidkeediina waa gaadiid tallaabo fiican buu noqday xoolaheediina xoolo caana badan bay noqdeen iyadana markii hore waxay u qaadatay danay kugu qabatay magaalada intay timid bay agoonta waa laga carari jiray dee agoona aabbihii wax laga rabaa iyaa wax ku siin markay wax kala weyday waxay istir intay farmanaan noqon lahayd ee la dhihi lahaa magaaladii wax ka soo weyday kan iska qaada dani kugu qabatay kadibna waa ku barakowday walamaa balaqa sal slam markuu gaadhay arbaca sanawaatan afar jir ataahu malakaani laba malag baa u yimid weli xaliima sacdiyuu la jooga fa shaqaa sadrah laabtay dilaaciyeen qalitaan bay ku sameeyeen operation waqhasalaa qalbahu bay dhaqeen uma acaadaahu way ku celiyeen qalbigii maalin isagoo ari la jooga isagiiyo wiil yar baan ari mise maqal la joogeen afar jir waay afar jir xoolaa la raacsanaya ma aragtay innaga afar jirka waxaan u malaynayaa dabkaa laga celiyaa bambasuu qabaadhe afar jirka bambasuu qabaabu ninkana leeh iyagoo laba oo isleeg baa xoolay raaceen laba nin baa ku soo baxay isagay qabteen markii isagaa la qabtay kii kale waa soo cararay reerkiibuu usoo qayliy oo guriguu kusoo dhexdhacay wuxuu yidhi ninkii wiilkii yaraa laba nin baa isu qabatay oo in la dilay baan u laba malag bay ahaayeen qalbigu meel wuxuu leeyahay shaydaanku fadhiisan karo oo madaxa ku la yargeli karo oo saldhig ka yargaran karo tiibay ka saareen waa waa nadiifiyeen intii yaradee la soo socdayba waa ku celiyeen isagoo boodh badan oon cidilla joogin baa loo yimid oo taaganoo intuu soo kacay boodhkii iyo dhulka la seexiyay ku taal waa sababtii reerkooda loogu soo celiyey dagaal qabiil baa iska jiray marka islaantii waxay ka baqday xariimi sacdiyahay inaydo wiilkii weli haysa la dilo oo dakana qabiil iyo colaad loo dilo waxay tihi marka reerkoodii baan iskaga celin oo iskaga simi intii aad raaci munaasabadii lagu soo celiyey bahay hadduu ka kacay dashi markii la waxa la waayey shaqadiisu iska sii watay rag waa weyn marka wuu ooyayey lama dhihin walamaa balaqa sal l slam markuu gaadhay sita sanawaatin lix jir maatat ummu hooyadii way dhimatay bilabwaayi meel abwaa la yidhahdaay ku dhimatay oo bayna makkata walmadiina maka iyo madiina udhaxaysa magaalada abwaa la yidhaahda ilaa boqol iyo labaatan bay madiine u jirtaa madiina u dhowdahay abcan madiine iyo maka qiyaastii waa afar boqol iyo labaatan kilomitr waa nairobi iyo mombaasa almost nairobi iyo mombaasa wey ama waxyar bay dhow yihiin afar boqol iyo iyo madiina meel boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo u jirta madiine iyadoo madiine ka timid oo abtiyadeed soo salaantay oo soo noqotay ayay halkaa ku dhimatay abwaa waxay u dhowdahay beder bay u dhowdahay meeshii beder la yidhahda dagaal ka dhici doono meel agteedaa wey fa kafalahu jadduhu awowgiibaa kafaala qaaday oo mas-uuliyaddiisa la wareegay cabdulmualib ahaa awowgii cabdilmualib baa lix jirkiiba la wareegay aabbana uma dhalan kuma soo gaadhin ifka hooyana lix jir buu ku waayay waa la adaadkayn rabaa ilmaha aabbihii hooye soo koriyeen waxaa laga yaabaa mayac inuu noqdo laakiin midkaan aabbihii nololna ku soo gaadhin hooyadiina aan soo calfanin qub iyo qac iyo waxalbi iska celi waa laakiin booskii aabbihii awowgii cabdilmualib baa u galay walamaa balaqa markuu gaaray haddana sal l slam amaaniya sanawaatin sideed jir markuu gaaray laba sana kadib tuufiya jaduhu awowgii baa geeriyooday cabdulmualibha awowgiina laba sana markuu hayeyba duqi qalaf waa dhintay wa kafalahu camuhu abu aalibin adeerkii abu aalib baa mas-uuliyadiisi iyo kafaaladiisi iyo gacankuhayntiisii la wareegay abu aalibna waa cali aabihi radi allahu canhu ardaa cali bn abi aalib cali radi allahu canhu ardaah aabihi waay walamaa balaqa markuu gaaray sal slam ahaaniyata cashra labayo toban jir markuu gaaray kharaja bihi cammuhu adeerkiibaa la baxay oo la safray abuu aalibin ahaa ila shaami buu la safray makaa laga safrayaa ganacsi baa la aadayaa labayo toban jir weeye intee la soconaya mataqaanaan baadiyaa la lugaynayaa gaadiid lama hadda haddii aad aragtaan jasiiradana buuraheedu geed xataa kama baxo waa dhagax qallafsan bil baa la sii soconayaa labayo toban jirka bil safaruu gelayaa oo dadka waaweyn la socdo labayo toban jirkeenna ka warramo tobanka haddii loo lugaya dhexdu fadhiisanayaa dala tobankaa u lugayno halkan dhexuu dhowu fadhiisanayaa waa labayo toban jir safar ganacsi ah oo bil sii safraysa bilna soo soconaysa dhagax iyo buuraley ana lugaynaysu raacaya waayo afar jir buxoole ku raaci jire isagoo labiyo toban jire maxay u sheegi socod waa ad ninkaas falamaa balaquu markay gaadheen busra meeshii busra ahayd markay gaadheen ee nuurka laga arki jiray raahu waxaa arkay baxiira raahib baxiira waa magaciisii raahibna waa naanaystiisiio raahib haddii idinku wax kala garan maysaane baadari aadheh erga raahib baadari waadhe magaciisa baadarigii baxiiraa la dhihi jiraoo kristan ahaa baqaayaa nasaaradii wan wanaagsanaa ahaa diintii horena wax ka yaqiinay ayay soo agdegeen xilli galab iyagoo safara marka xaggee la tegay syriyaa la sii marayaa shaam bartankeedaa la sii marayaa ilaa masjidulaqsa iyo qudus agteedana waa loo socdaa markii halkaa la joogo dadka degani waa kristan xagga qudus marka loo dhawaadana yuhuud baa degan markay goobtii degeen oo ay galabnimo ahayd oo gobolkii dhacay baa ninkiibaa soo degay waxyaabaha u soo baxay u muuqday kitaabkii anjiilna wuu yaqiinay ilaahay nabi ciise siiyey ee nabi iman doona wakhtigiisii la joogana wuu qiyaasayey astaamihii nabigii imanayay baa uga muuqday galabtiibuu arkay galabtiibaa dee markii ilmo yar la yahay idinku geeljiro maydaan soo marin geeljiruhu xoolaha marka la raaco ragga waaweyn meel bay iska fadhiistaan toban jirada iyo labayo toban jirada baa weelka loo dhiibaa watee lagu maala caanaha alaabta la lawata isagaa la saaraa faaska wax lagu guraya isagaa garabka loo saaraa geelana isagaa soo rog la yidhaahdaa ragga yaa la rartaa kan ugu yar yaa lagu shaqeeyaa kan ugu yar dhaqanka baadiyuhu waa iska dabiici saaka waxaa baadiyaha markaa soo marta geeljiraha habeenkii baad geel soo mari geel dhinaciisa meel roob da'ayo toban jir taagan oo geeli celinaya hadduu tagana waa la garaaci baad ninka saa ku soo koray waa ka adag iyo wiilka jallaatada cuna wiilka jallaatada derbiga ku dhuuqaya la dhoobdhoobay waa ka adagya waxbaa shaqaa lagaga soo tegay awrtii in la kala xiro odayaashiina geedka hooskiisii baa la fadhiistay markuu yimid hooskii baa ka buuxsanay hooskii meel laga fadhiista malaha qorax dhinacii kale qoraxdaa markuu iska tagay kana meel kore uu degan yahay buu ka fiirinayaa martida timid maxay yihiin hooskii baa wareegay ninkii waxba uu soo baxay dee habeennimadiibu waxyaabo kale uu fiirfiiriyey uu soo degay waa u yimid odayaashiibu iska waraysta waxaga ka timaadeenoo maxaad ahaydeenoo sidaa u socoteenoo keed ahaydeenoo isagu wiilkan yar buu dantiisu tahay kan waxbuu hubsan rabaa nabigu calaamad buu garabka bidixoostiisa ku lahaa saasuu marada ka yidhi calaamadii buu arkay wuxuu ihi wiilkan yaa u xiga wiilkan yarka dad yaa u xiga adeerkii baa idhi uu wuu yeeray marka xagguu geeye wuxuu ihi wiilkan ordceli maxaa dhacay haddaa horay u socoto nimanka yuhuudae kaa horreeya waa niman xasad badano way dilayaan ordceli war maxaa dhacay waraa wiilkan celi buuli aniyo waagaasna dee xilligan dadkan waa la yar rumaysnaayo niman diinna wax ka yaqaana carabtu dadkan way u aqoonsanay dad diima wax ka yaqaana inay yihiin adugu lama haya faahfaahinta wixii intaa ka badan uu ku akhriyey waa soo celiyey fataxaqaqa fiihi wuxuu ka hubsaday ninkii baadariga ahay sifaata nubuwati calaamadihii nabinimaduu ka hubsaday fa amara camahu adeerkiibuu faray biraddihi inuu dib halkan ka celiyo kiristankuma xasad badnee nimanka yuhuudda waa niman xasad badane isku dilaan bay isku dayaan farajaca waa soo lasoo gadan lahaa rag kula dardaarmay buu halkii kala soo lugaye mar labaad nabad baa maka lagu yimid wuu daalay iyo la fadhiista lama dhihin culama bala sal sl gaaray alkhaamisata cashrata shan iyo toban jir markuu ahaa kaanat waxaa dhacday xarbulfujaar dagaalii xarbulfujaar la baxay bayna qurayshin wa hawaasin quraysh waa dadkii maka deganaa reer hawaasinna waa nimankii deganaa magaalada daa'if la yiraahdo taif iyo maka qiyaastii hadda waxay isu jiraan toddobaatan kilomitr laba qabiil bay ahaayeen oo qabaa'ilka waaweyna dagaal la isku baaba'ay oo akhyaartii iyo ugaasyadii iyo salaadiintii iyo dagaalyahankii in badan oo kamida ah ku baaba'een baa dhacay sida dagaalkii madiine bucaadee laysku baabi'i doono waagaa kadib marka dagaalka qabaa'ilku marmarbaa waagii hore dagaal qabiil waxaa uxun moogtahay dagaal waxaa uxun dagaal dadiis yaqaan hebelow kaa carari maaya ha iga cararin dagaalka dadkeedaan is aqoonin moogtahay xabadda waad ridi waad iska carari hebelow hebelow ha cararin haddii lagu dhaha laakiin meelaad u cararta meelaad u rag is yaqaano maalinkaad magaran waa lagu gabiyo taariikh waa kuu geli kadib dagaalkaasaa dhacay markii laga soo kabtay dagaalka laga soo laabtay afar bilood meelahaas dagaalkaasi wuxuu ku aadanaa bisha rajab meelahaasuu ku aadanaa ama horaanteedii ama bishii ka horeysay ee jumaadal aakhira aakhirkeediibuu ku aadanaa bishii dilqacda ee bisha xaja ka horeysaa marka la gaadhay afar bilood meelaha ay ka soo wareegtay baa waxaa ka dhacay mako maka waxaa ka dhacay nin reer yaman ah weliba tuulada zabiid la yidhaahdaa ka yimid baa badeeco keensaday maka nin odayaashii reer maka ka mida ah alcaas ibni waail la dhihi jiray baa xoolihii waan kaa gadan yiri oo ka qaatay kadibna lacagtii u diiday warbax buu dhedan ninkii odayaal quraysh u dacwooday wuxuu yidhi war ninkan waa i dhacae ha layga qabto waa laga qaban waayo ninkii kacbada agteeda u istaagayoo intuu meel dhagaxa ku istaagay wuxuu yidhi war yaa iga qabta ninkaas rag dhowr ah oo u badnaa qoyska nabigu ka dharsaacsan reer bani haashim oo saddex nin oo labadaba fadl ibni hebel fadl ibni hebel fadli dhijiray ku jireen baa isballansaday nin baa gogol dhigay cabdilaahi bnu judcaan la dhihi jiray gurigiisuu cunto ku sameeyey waxay ka wada hadleen ninkan cabanaya waxay ku heshiiyeen ninkaa in la garab istaago laakiin isaga keliya maaha intoodii waxay isku dhaarsadeen qof kasta oo maka lagu dulmiyo inay garab istaagaan nabigu isagoo dhara dhallinyaro oo shan iyo toban jira buu ka qayb galay waxaa lagu heshiiyey nin kasta oo la dulmiyo ama reer maka ha ahaado ama dadka martida ee fasafartaa ha noqdaane in la garab istaago cidii dulmidayna looga qaada wxay ka qaatay shirkii heshiiska markay ka soo baxeen shirkii way soo dareereen caas bni waa'il baa loo yimid ninkan xoolihiisa halkaa dhig baa lagu yiri wisaradka iyo la yidhi kuu rontaaye halkaa dhig annagoo taagtaagan halkan dadku dulmin maysidi waa ka soo qaaday waa kuwaa damba nabigu dhihi doona sal l slam wax kastaha lagugu bedela maalinta haddii la yidhaaan ka qaybgalay isbahaysigaa iyo heshiiskaas kuma bedasheen haddo haddii la yidhaahdo kaalay ka qaybgal heshiis lagu gaaraya dadka dulmanaa loo gargaarana waan geli halka waxaad ka mabaadiidu qofka dulman waa la garab istaagaa walidaalika markii loo waxyooday khadiijo uu abisagoo cabsanaya u yimid waxay ku tiri ilaahay marna ku xumayn maayo waayo waxaa ka mid ah qofka dulmanna waad garab istaagtaa marka garabistaaga qofka dulman wax loo baahanya uma shahida sal wuxuu goobjoog ka ahaa xilfa alfuduuli dhowrkii ninee fadli fadli fadli la dhihi jiray heshiiskoodii isbahaysigoodii oo ku saabsanayd linusrati lmadluumi dadka dulman loo gargaara ku saabsanayd bu kamid mid ahaa walamaa bala sal slam markuu gaaray alkhaamisata walcishriin toban sano kadib tazawaja khadiijata uu guursaday radi allahu canha wa ardaaha qise iyo sababtii munaasabadiiyo safarihii ganacsiga ka horeeyee sababay inuu guursaday laakiin uu ka tegay dabcan khadiijo markaas da way ka weynayd qof dumar oo garoobay nin hore kala tageenna way ahayd laba ilaa saddex caruur oo yaryarna ay ka dhinteen walamaa balaqa sala allahu caleyh wasalam markuu gaadhay alkhamisata waalaaiin soddon iyo shan jir toban sano kadib kacbadaa la dumiyey waxbaa dhacay oo kacbadaa duntay qoraysh waxay go'aansatay inay dib u dhisto markay dib loo dhisayayna waxaa la yidhi xoolaha la uruuriyo xoolo uruurintiina shardi baa lagu xidhay waa xoolo xalaala in laysu keenaa la yidhi dadkani riba waa laga shaqaystaa qamaarka waa laga shaqaystaa dadka waa la soo dhacaa iyo boolida waa la dhacaa waa la iskhiyaamaa dad waxyaaba badacsan saaxiri iyo sixir kuwa ka shaqaystaa jira kuwa dumaroo jirkooda ka ganacsadaa jira wax badan oo xaaraana laga shaqaystaa laakiin waxaa la qadariyaaoo la rumaysan yahay beydkan ilaahay waxaa la yidhi waa in xalaala keliyan aan sukaanno shilin xaaraana hanagaga darina idinku ma taqaanaan markii waagii hore qaaraanka la uruurinayo an waxaan soo gaaray baadiyaha waxaan soo gaaray qaaraanka baadiyaha la uruuriya waxaa ka ah caanaha iyo cuntada waa la uruuriyaa markii reerka macallin qur-aan uu yimaada nin safaroo macallinaa ah la qaban meel baa la dajin caruur baa dugsi loo dhigi intuu wax ka yeelanayo habeenkii reerka caano laga soo qaadi isaga iyo arday badan oo ku jilan dadka sidaasa ah, caanaha loo qaadayo ar waxaan soo gaadhay dad laga boodo oo markii gurigooda lagu soo aada dadka ugu xoola badan la gara mari maxaa dhacay markaad tiraahdo hibil xoolihiisu xaaraan wayaa lagu dhihi xoolihiisu waxay ka soo jeedaan xoolihii soomalidu kala dhici jirtay geelina kala dhici jirta kasoo jeeda xaaraan wey nairobina waxaan ku ah waxaa jooga ninkii inuu xajiyo damcae qaraabadiisa qaaraan ka qaatay waayo xoolihiisoo dhan waa xaaraano xalaaluu ku xajiya ma hayo waana xoola badanya reer nairobi marka xoolaha xaaraanta waa dhib badan yihin mogtahay gaalo iyagoo gaala oo asnaam caabudaya yay beydka ilaahay xaaraantaan ka dayna leeyihin kadib hala dhisa markii la yidhi kharashkii waa ku fillaan waaye kacbadii meeshii halkay duuntay lama gaarsiinine in baa laga tegay sawirka kacbada tv-ga markaad ka aragtaan markii afargeeska dhisan aad aragtaan derbi yaroo cadow wareegsan sooma aragtaan halkaa derbigu ku joogay joogtay kacbadu intan maxay intan ay ka dhigeen hadda ay tahay maxay uga dhigeen kharashka ku fillaan waaye markay halkaa marayaan arkeen kharashka inuu ka go-ayo ku ekaysiinay dheheen marka intii kale marka lasoo dhisay dhagaxii aswadkaa meeshii la gelinayana la diyaariyey waxaa la wada rumaysan yahay dhagaxaasaa ugu fadli badan dhagaxii kacbada iyo dhismihii waa laga wada qayb qaadanaya qabaa'ilkee yaa dhagaxa meesha gelin bay noqotay qolo walba waxay tidhi anaga qolo walba annaga waa la ismari waaye waa lagu heshiin waaye waa la laysu keeni waayey in la isdilay noqotay oo dhiig daato halkaa markay marayso yaa bakhtiyaa nasiib iyo qorituur baa la sameeyey si kale ah waxaa lagu heshiiyey soo halkan ma fadhino goobtaa la wada fadhiyaa soo halkan ma fadhino haa qofka u horeeya albaabka ka soo gala aan talada wuxuu yidhaahdaa yaallo innan kala badbaadni lama yaqaan ayaa soo geli dowladii oo bakhtiyaarasiib wey muxuu dhihi doonaana lama yaqaan waa tala fiican bali ku kala badbaadayno xalna noqon karta oon eex ahayn taasuu tilmaamo ikhtalafat qurayshun waxay isku maandhaaftay isku diiday fii man yadacu alxajar alaswad dhagaxan madow qofka dhigaya makaanahu booskiisa markii la isku diiday baa lagu heshiiyey qofka u horeeya albaabka ka soo gala aynu go'aansanna wuxuu yidhaahda aan qaadana qof allaale qofkuu yidhahda heblow adigu saarna ha saaro inta kalena ha aqbalaan waaya nabigaa ka soo galay sal slam soo galay waxaa la yidhi hawshaasaa taagan wakaana warmaha iyo seefaa laysu wada haystaa intana lagu heshiiyey tala keen wuxuu tala idiin haya go'an maradan dhiga qolo walbana qof ha soo saarto hareeraha ha la wada qabto meesha ha la saaran sidii baa la yeelay markii meeshii la saarayna isagaa ku riixay intaasaa dagaalkii ku dhammaaday fa xakama baynahum kala xukumay waa kala saaray walamaa balaqa sal ly slam markuu gaaray athaaminata waalaaaiin soddon iyo sideed jir imise sana inoo dhiman hadda ilaa dhiman sideed iyo soddon markuu marayo taraadafat calayhi waxaa isaga daba timid oo si isdabajooga ugu soo dhacaysay calaamaatu nubuwati astaamihii nabi inuu noqonayaa baa soo badbatay waxaa soo batay dhagax buu soo agmari oo salaami isaga latiisu ma dhagaxan salaamay wuxuu ka wado geed buu soo agmariyo geedkiiunbaa laga salaami waxbaa ku soo badbatay wa taxadaa biha waxaa ku haasaaway alruhbaanu baadariyadii iyo walkuhaanu faalalowgi ma mataqaanaa iyo suxarada kaahinka iyo saaxirku marna way isgalaan marna kaahinkaa ka guda weyn oo saaxirku qayb kaahinka ka miduu noqon kaahinka kuwa faaliya faalka mataqaanaa dhulka xariiqa waa kaahin kuwa jimanka la shaqaysta ee qalowqalowqalowqalow kaga siiya waa nooc kahaanada ka mida waxaa kahanada ka mida kuwa kitaabka dayee kitaabka roga yidhaahda ee xarfaha iyo wax eega de garan maysaan ee dayrabig iyo iyo baliya baaska haysta waxaa ka kuwa xidigaan eegnaa yidhaahda nooc kahanada ka mida way waxaasoo fara badan baa laysku yidhaahdaa kuhaanta tan iyo saxaradaa soo gelaysa wax allaalay wixii jiman iyo baliya baas la shaqaysanayo dhan baa warkii laysla dhexmaray waa soo baxay calaamad baa muuqata nabigiibaa soo baxay astaamaa la arkay walamaa balaqa sal slam markuu gaaray ataasicata waalaaiin soddon iyo sagaal kaabigaan usoo galay sooma aragtaan xubiba ilayhi waxaa la jeclaysiiyey alkhulwatu inuu dadka isaga dhexbaxo meel gaara ah. dadkii haddaad dhex joogto soomaadan arag markay hawl kugu furan tahay aad wax ka fikirayso eed waxal u raadinayso haddii kolba qofku salaamo kolba qofkula soo fadhiisto wuu kaa qasi soo maha rabtaa inaad ballaangarayso waxbaad rabtaa inaad isku dubariddo waxbaa tash kugu furan yahay waxbaa kuu guuxayood garan laadahay markaasoo kale kelidii cilladay ku fiicantahy balinta wixii aad yar kala miirayso adoo lagula joogo oon lagaa qasin hal mar bay dhacdaa lana dadkuna soo jeedaan marka ayaa garanaya markaa salaada ku jirta waay salaadaaga ku jirto waa joogtaa dadka waa la soo jeedaa garbahagaa la taagan yahay laakiin hawl haddaad gasho fikir iyo balaan gasho dee cidna kaa qasi mayso waxaa kaa qasi karta salaad kor loo akhrihayo imaamku gafo imaamku markuu gafo xoogay waad soo hortooysa liiskii deymaha waxaa laga yaabaa dadka qaarkisida ka dhacda intuu xasuusta dadku deymaha kulahay oo dhan dukaanleyda isagoon isugayn iyo qalin la soo baxa uu qoro dhagdhagdhagdhag waa meel adug qofku markuu wax aad uga fikiraya waxaan rabaa inaan idhaahdo inaan laga qasin buu ku fiican yahay hadii meesha dadku kaa qalsayaanna inaad gaar uga yarbaxdo xubbibay leeyihi alkhalwatu fa kaana yakhluq wuxuu gaar ku noqon jiray biqaari xira godka xiraa la yiraahdo godka xiraa la yidhaahdo hadda maka dhexdeedu ku yaallaa tanciin buu u dhow yaha weliba meesha laga umraysto iyo dhinacan xaafadan zaahir la yiraahdo markii xujayda la tago maka la tago wuxuu u dhow yahay aab xujayda etoobiya la dajiyo buu u dhow yahay waa buur dheer dhaladeed maanta haddaad aadaan dhaxdaa ka soo noqo intaad buurtaas iyagu laakiin de buurahaasay deganaayeen oo ku noolaayeen oy xoolaha ku raaci jireeno baarkaa la tegi waa laga soo noqon waa la tegi waa laga soo noqon waa la tegi waa laga soo noqon waxa weyn kuma ahayn halkaas waa halka waxyiga nabigu ugu iman doono sal ly wasalam hadda qolyaha farfadhiyo wili sugaya waxyinuugu yimaado nabi maxamed baa waa isagoo halkan jooga waxaa jibriil u yimid qola ilaa hadda jibriil ka raadinaysa oo dhex farfadhida fa kaana yakhlu wuxuu gaar noqon jiray biqaari xiraa shahra ramadaan bisha ramadaan yataxanafu fiihi wuu iska cibaadaysan jiray cibaado fikir iyo adduunkan iyo ilaahay abuuray ah buu cibaadaysan jiray wax kale ma hayno wa qabla mabcaihi intaan la soo saarin bisittati ashhurin lix bilood hadda soddon iyo sagaal baan maraynay sanad baa inoo dhinnaa sanadkii lix bilood baan haddana ka gallay lix bilood markay ka dhiman sagaal iyo soddon sano iyo lix bilood uu jiro kaana waxyigu waxyiga u yimaadaayey manaaman hurdo iyo riyu ahaa wa kaana laa yaraa ma arki jirin ru'yan waxa lagu riyoodo ilaa jaa-ad iman jirtay oo arki jiray oo dhici jirtay mila falaqi subxi sida waaga baryey oo kaleeto riyada marbaabaad ka shakidaa waxaad ku riyootay waxaan ma aha mogta marbaad ka shakidaa ma ahayn waxbuu maanta inuu dhacaya ku riyoonaya caawa waagii markuu barye wixii oo sidiisia dhacaya waxaa loo diyaarinayey in waxa loo sheegaya saasay noqon doontaa uu rumaysto xadiidkana bukhaari baa min xadiid caaisha iyo hayrkii ka warinayaan waana tan nabigu yiri alai riyadu juزء min sittin waalaaiina juزa min anubuwa soddon iyo lix sal madax marka loo qaybiya nubuwada min sittatin wa arbaciina dheh afartan iyo lix qaybood bay qayb ka tahay okay afartan iyo lix laba u qaybi okay labaatan iyo saddex sano markaad laba ku dhufatana ama aad labadan ku dhufanay waxaan oga jeedaa sanadkiiba laba ka dhig imisuu noqon imisa wey waa lix biloodna marka lixdan iyo afartan iyo lixdaa lix biloodoo riyo ahayd saddex iyo labaatankii sanee nubuwada ahayd inteebay uga dhigantaa lix iyo afartan markii saddex labaatan loo qaybiyo wax lix bilood riyaduna lix bilood bay ahayd saasaa looga jeeda xadiidka sidaasuu nabigu ku noqday sal l slam min albicati laga bilaabo xilliga nabiga la soo diray ila hijrati intuu madiine uga hijroonayo uga wareegaya ilaa laga gaadho haddana waa saddex toban sano intii hore afartan sano aynu kusoo dhammaynay saddex iyo toban sano weeye haddana cashirkanoo iyadana wuxuu ka dhigay labaatan qodob buu ka dhigay maxaa dhacay waqhtigaas walamaa balaqa markuu gaaray sal allah alay wasalam arbaciina sanatan afartan sano jaaahu jibriil jibriil baa u yimid calayhi salaam bilwaxyi buu u keenay min rabbihi buuna uga keenay wa huwa nabiguna markaas fii qaari xira meeshii godkii xira ahayd ee buurta dhakadeeda kor ahayd ayuu joogay dina waa marka loo yimidna waxyiga la isagama sheegine waxoogaadi waa la yar ciijiyey waxoogay qoortaada qoorsagaar mataqaana waxoogay qoorsagaara jiiq lagaga siiyey markaasa la akhri waxaan akhriya waxba maaq garanaya isagana weligii wax la akhriya iyo wax la qora arag ha lagu celiye jiiqa mar labaad lagu celiyey akhriyaa layidhi waxba ma akhri aqaana yidhi mar saddexaadaa lagu celiyey kaasaa loo sheegay iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam intaasaa la baray dalla sal allahu aleh nabigu intaa kadib wuxuu ahaa yadcuu ilallaahi alluu dadka ugu yeedhi jiray siran si qarsoon alaaa sanawaatin saddex sano saddex sanu ashuun ku aadaan ahaa ku aadaan ashuun ashuun ku aadaan buu ahaa saddexdaa sano qofuu garanayo qaraabada qof saaxiibba ay yihiin buu hoos ugu sheegsheegi jiray laga bilaabo qofuu u sheego waxaa ugu horeeyey khadiija wixii xigayna waxay ahaayeen zayd iyo cali bni abi aalib bay ahaayeen calina wiil yarow wuxuu ahaa ilmo adeer yihiin duqi adeerkii hawuu noolaaye laakiin nin iskaan waxba haysanoo faqiiru ahaa isagaana soo koriyey nabiga ala slam cali xaafaduu kula noolaa isagoo yar zaydna zayd ibnu muxamed baaba la dhihi jiro addoonkiisiibuu ahaa uu xorayn doono khadiijana xaaskiisii bay ahayd xaafadiisuu kaga bilaabay marka inagu dacwada banaankaan ka sheegnaa laakiin shaqaalaha guriga ma gaadhsiino kuwa guriganala joog gurigana kama bilowno bannaankana cashiradan ka akhrinaayo caruurteenna ma sheegno marka way kala duwantahay bahashu soo maha halkaasay bahashu kasoo kala fakatay saddexdaa sano maxaa qabsoomay aslama asaabiquuna alwaluun dadkii soo hormaray hore ayaa soo islaamay mila khadiija khadiijo oo kale wa caliyin caliy bni abi aalib oo kale wa zaydin zayd bni xaaria oo kale wa abibakrin abubakrin sidiiq radi allahu canhum waardaahum iyo wakayrihim rag kaleba dad u soo horeeyay islaamka soo galee xulka ahaabaa soo islaamay qof walbana saaxiibadii ha la yidhi hoosoos baa laisugu sheegaa gaar baa loo wada fadhiistaa dhagta afka la isu saaraa meel cidlaa la tagaa qofba qofbuu saa uu sheegaa warkuna intaa dee tartiib tartiib waa baxayaa dad kooxa la noqday kadib baa waxaa la yidhi ashuunku aadaanka ka bax dadkana u sheegoo afka furo uma umira sal l slam waxaa la amray biljahri inuu la dhawaaqo kor ula dhawaaqo fasdac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiin inaa kafaynaa kalmustahzi'iin baa layidhi fasdac bimaa tu'mar caddee oo qayxo ku dhawaaq waxa lagu faray ku qacaytamee afka ka hadlana dheg ha u dhigin oo dan ha ka gelin mogta aduu waxaad rabtay haddaad u sheegto oo khayrkay fidinayso hebel baa hadla iyo mid baa caytama iyo mid baa meel qaan ka yiri iyo xasmacno male mogta baalka waraabaha dhuruaabaa taqaanaan waraabaa u taqaanaan ya labadaba u naqaanaa dheh waxaa la yidhi baalkan xooluhu dadka ka laaya markuu xoolaha ka dila wuu caararaa waana lacaayaa marka soomaalida waxay dhaheen wuxuu yidhi ama waraama wuxuu yidhi niman caydheeyey on xoolihii ka cunay cagiyo orodna igu gaari waaya meelahay cacaayuu yidhi kaasaa meelaha caytamay waxaad ka dhegaysanaysa nin caytay warkiisa nin caytamay afkiisa isagu ku yaalla af caytamay ninkiisa qofkiisa ku yaalla waxba dhag u dhigin baa layidhi amaa ay ku soo gaarsiiyaan innaa kafaynaaka almustahziyiin dadkaa ku caayideen ee kugu jeeseesaya hadal adbood hadlaysaa adaa ka hadal wanaagsane inay dhibku gaadhsiiyaan annaga kaaga filan si fiican dadkula hadal adigu fajahara kor buu ula dhawaaqayoo facaadaahu qowmuhu tolkii baa la colloobay tolku si kasta hadday ku jecel yihiin ood ugaas iyo suldaaniya tahood ka dhalatay waxaynan rabin haddaad keento waa lagu nici tolkan waxay rabaan inaad la rabtaad ku wada socon kartaan waxay rabaan waa khaldan yahay haddaad dhahdo warwiiliyo idabta daranun baa lagu dhihi marka dambana haddaad ku wadwadana waa lagula colloobiyo waa lagula dagaalami qaama kufaaru qurayshin kadib colaaddii maxay keentay isaga aad waa loogu dhici waayey wax badan waa loo yeeli waaye waxaadu badan waa la yeeli waay waayo adeerkiibaa odayga odayaasha waaweyn ee quraysha abu taalib nin adagna uu ahaa isagaa mana islaamin diinta ma qaadan isagaa la dhaafi waaye qaama kufaaru qurayshin waxay u istaageen habeeniyo maalinba u istaageen gaaladii reer quraysh bitacdiibi man calimuu qofkay ogaadaan inay ciqaabaan biislaamihi inuu islaamay liyaruduuhum say uga hortagaan oo iga celiyaan dadka can diinihim diinta laakinahum dadkii sabaruu waa adkaysteen wa habatuu waana ku sugnaadeenoo cagahay u ku xajiyeen waxaa la rabay intii wa garaaco kan la garaaco kan la feedho kan la xiro kan la figeeyo in wax ku dhacaba islaamnimo la waayo kuwii la figeeyey baa ka noqon waaye wedhan waxaa rabtaan sameeya ma dhimasho ka badan baadna gaarsiinaysaan qofku waxaa lagu handadaa waan ku dilaynaa soo maa dhimashada baan diyaaru nahay dheheen maxaad samayn kale kuwii markay adkaysteen dadkii qaar baaba adkaysugooda ku islaamoo yidhi war nimankan waxa loo sheegay adaga waxaasoo dhiba waxay ugu sabrayaan adagaa dadkani iimaankiisaa lagu adkaystaa la rabaa innaga hadda haddii cagaha dhulka lagu haddii la yidhaahdo amaa diinta laga cararaa nugto waxay sheegaan maraykan bay dhahaan mararka qaarkoode nin caddaana ah. baa xoola inuu qashuu rabay sida muslimka inuu qashuu rabay qolya masaajid ku tukaday u yimid bay yidhaahdaan markaasuu wuxuu isagoo mindidii wata waree xoolaha kaala ii soo qala ninbaa istaago idhanaa kuu qaliyana wadi intuu qalay buu alaabtiisu wato iska sii socday kan labaadna ii qal orod ragga doonuu yidhi qofka la doono ninkii waa soo noqday ninkii lama socdo mindidiioo dhiiglana waa wataa maxaa soo baxaa soo baxay meesha nin kalaan rabaa buu yidhi war nin muslimoo ii qalaan rabaa imaamkii waa layidhi karaa anugu minaa idin tukiyaan islaam ku noqday bilah lafteeda tukidaada tukiyey saa loogama carari jirin waa la adkaysan jiray sabaru wa habatu dhib badan baa la isla maray wakhti dheer bay qaadatay caqada nebiyu waxay noqotay dad badan baa islaamay haba iska yaraadaan tiro guud ahaan markii dadka loo eegay laakiin tiro ahaan dad tiraa ah islaamay islaamnimadii in la baray rabaan waxay u baahan yihiin madrase iyo dugsi in loo furay u baahan yihiin nin ragga islaamay ka mid oo reer maka guri weyn lahaa wuxuu yidhi gurigaygaa dugsi noqon laakiin soo gelitaanka yaan hal mar la wada bixin hal marna la soo wada gelin naftaydu dhibka kama adkaysan karee weli waa la isqarinayaa dadkii dadkii ninkii soo galayna waa layna wada arkayaae eh. si qarsoodiya ha loo soo gala qarsoodina loo baxo halkaa waxaa ka bilaabatay dad nadaamsan oo habaysan oo ismaqlaya oo duruufta nabadgelyo ee ku xeeranna qiimaynaya ninka arqam min abilarqam baa la dhihi jiray halkaasaa la ysugu yimaadaa wixii talaa lagu wadaagaa wixii cashira lagu kala qaataa qofkii cusub ee islaami raba ee mayta lasoo dhuumiya la keenaa halkaasaa saldhigu ah in yar baa loo baxaa in yar baa loo soo galaa nabadgelyada waa la islaaliyaa caqada nebi sal sl ijtimaacaatin kulamo siriyatin qarsoon buu bilmuslimiina u qaban jiray fii daari larqam ninka arqam la dhihi jiray gurigiisa si uu u baro sharaa'ica alislaami islaamka shareicadiisa axkaam si loo baro halkaasaa si sir ah loogu dhuuman jiray dadku waxay diinta baranayaan iyadoo soo gelitaanka la ysdaba socdoo yaa laga dhuumanayaa f b i baa laga dhuumanayaa oo nis baa laga dhuumanayaa oo intelligency baa laga dhuumanaya ay leeyihiin quraysh iyo carab oo ciidamadoodii ciqaabtooda laga cabsanaya diintana waa la baranaya haddana iyadoon cidnaba wax ku yeelayn baa diintii barashada dadki lagu karlahay sooma waa kala qiireed badnaa waa kala xiso badnaa waa kala iimaan badnaa wa fi sanati alkhaamisa sanadkii shanaad oo min albicati ka mid a ah. nabiga xilligii lasoo diray laga soo bilaabay afartan jirkiisii ilaa shan iyo ah, sanadkii shanaad waa afartan iyo shan baan maraynaa haajara jamaacatun dad kooxa qaxay oo min asaxaabati ka mida baa ilalxabashati u qaxay cadaabkii iyo dhibkii bay u adkaysan waayeen biidni rasuul sal slm nabigaana u ogolaaday xifaadan calaa diinihim diintooday ilaashanayeenoo markii dilkii iyo cadaabkii iyo ciqaabkii iyo dhibkii ka batay way adkaysan waayeen baysaynan diintooda uga noqon baa waxay ka qaxeen maka dhulkii xabashiday u qaxeen dhulka xabashida markaa loo qaxaye ugu badnaa dhulkan eritaria hadda la yirahda eryadaasay u badnayd minhum waxaa ka mid ah cumaan ibni cafaan wa zubayr ibni alcawaam wa cabdiraxmaan ibni cawf wa jacfar ibni abi aalib fa aqaamuu biha waxay ku nagaadeen oy deganaayeen cashra saniina toban sanay halkaa deganaayeen toban sano kadib oo madiino la tegay ayay soo laabteen madiinay ka soo dhaceen badankood qaarkood qaar gadaal usoo laabtay baa jira dhexda intii sheeko suuqa soo gashay waa qoraysh way islaantayo markao dhan baa muslim noqotay beena inta la fidiyey bay qaarkood soo noqdeen markaasaa dhibkii dhib badan loo geystay wa fi sanati saadisata min albicr sanadkii lixaad aslama waxaa soo islaamay xamsat bnu cabdilmualib oo nabiga adeerkiya wa cumar bn alkhaaab radia allaahu canhuma facaza lislaamu islaamku waa xoogaystay biislaamihimaa markay labadooda islaameen islaamkii waa xoogaystay laba adag oo dagaalyaqaana oo laga cabsaday ahayn labadii markay islaameen dadkii waxoogay xoog bay iyaguna maba qarsaninoo bannaankay ola soo baxeen cumar weliba markuu islaamay dadka waa lays yaqaanaa mogta hadda inteenaas markii la yidhaahdaa warka suuqa la geeyo qaardhayli neeshanaa jira oo warkii loo sheego banaanku sii aaday waxba kuma qarsan kartid isna waxba maxajin karo wuxuu yiri marka ninbuu ku yidhi war nimanka reer quraysh ee magaalada degan yaa ugu warqaadqaad badan buu yidhi hadalka wareejintiisa yaa markow ah hebel baa hebel wuu yeedhayoo ogow buu waan islaamo maxamed baan rumeeye wuxuu rabaa inuu la wareego ninkii markii u dhaqaaqay waryaa ma maqasheen waryaa ma maqasheen war ninkii <laughs> duu la rabay adiga marka dadka qaar waxaa jirtaa dadkaasa waxaan dhanaa hadda waa joornaal dadkaa wax ku qorta suuqa markii war in la geliyo la rabo de innagu waynu isnaqaanaaye qof baa lagu taabtaa isagaa loo ordi isagaa halkii daily nation iyo joornaalkii idaacaddii kuu geli qolo walba weynayn dabeecaddaas wax isku og ma jira ayaa gacanta taagayo arrintaa isku og wax gacan taagi mala jira arrin fiican maaha wafi sanati saabicati min albictha sanadkii toddobaad ee bicada marka la gaarayna qoraysh waxay isku ballansatay calaa qatiicati bani haashim reer bani haashim xidhiirka in loo jaro la cunaqabateeyo ilaa an yuslimuu ilayhim nabiy nabiga inay ku soo wareejiyaan ay dhiibaan maahane sal alla wa katabuu bidalika heshiistaa waxay ku qoreen saxiifatan waraaqiya qoraal baa laga dhigay wa callaquuhaa waxayna ku xidheen filkacbati kacbada dhexdeedaana lagu xidhay si aan qolana ballanka uga bixin nabigu qoysku ka dhashay calai salatu wasalaam islaamtay iyo intaan islaaminba waxay isku raacsanaayeen inaan la taaban karin jirkiisa ninkii tin ka gooya maligii baa gale marka ninkii wax sameeyaba rag badanna way lahaayeen oon dagaalka soo jeedsanin ninkii juuq yidhaahdaba de gacan baa lagaga shaqaynayaa iyaguna dadka maka ugu culculus ugu badanna ugu adadag bay ka ahaayeen xamse xataa islaamkiisii maalin isagoo ugaadh iska doontay oo duurka jiraha loo sheegay wiilkaad adeerka u ahayd nin qurayshoo si xun u galay cadhadiibuu ku islaamay ninkiibuu u yimid saa isagoo kacbada ag taagan buqaansaduu watay fallaadhi buu madaxa kaga bilaabay wuxuu ihi maanta la hadal islaga bilaaba saacaddan aba diintiisa galay ficiladii baa gelisay rag laga cabsaday ahaayeen marka waxaa la yidhi in laysu bahaysta mooyeen arrintana qoladii yar dagaalyahana yar adag isbahaysi ha loo abuurin weligeed way soo jiri jirta hadda ma abuurmin dowladahan coalitionka samaynaye ciidamadan isbahaysiyada meelaha ku weerarayo kooxa yaryar isu bahaysanaysomayd arag fiiri quraysh qabaailkeedii oo dhan nimanka reer beni hashim waa niman adage ama aan cunaqabataynon go'doominno ama waa inay soo dhiibaan maxamed dowladdii la rabo in lala dagaalamana isbahaysiga kadib in la cunaqabateeyo cunnada lagu yareeyo raashinka lagu yareeyana waa un la kala waawaasiciye dagaalka qaababka dagaalka dunida soo jiray ka mid tahay ha qaadanina marka dowlad baa la cunaqabatay isbahis baa yimid wax dunida ku cusub maaha way isbahaysteen qoladan waxaa la yidhi aan go'doomino wa fii hadihi sana nimankii markay sidii arkeen ictazala banuu haashim ibni cabdi minaafin qoyskii reer bani ee nabigu ka dhashay waxay dhaheen sidaa hadday qoraysh go'aansatoy ballantaa kala qoratoy kacbada ku xirtay yaynan cidlo inaga helinoo banaankaa kolba qof laga heline inana geesaan u baxno gees bay u baxeen hal qolo ilmaadeer ahaayeen afar oday oo wada dhashay ahaayeen bani haashim bani lmualib bani cabdishams iyo bani cabdidaar afar oday oo jiriboo walaalay ahaayeen reer banilmualib niman la yidhaahdo ee waxay dhaheen nimankaa meesha lagu go'doomiye ka hadhimeyn iyaga waxay qabaan baanu la qabi muslimna ma ogow laakiin ficiladii iyo waay wa tabicahum ikhwaanuhum walaalahood banilmualib ibni cabdimanaaf baa raacay maca abi aalib bay raaceen ilaa shicbi abi aalib dhulka waa la kala lahaa dhul laba buuroo dhexdoodahoo laaba ah oo abu aalib lahaan jiray yalay dhulkaasaynu leenahay naguye xaggaa ina dejiya iskuna waardiyeyn fa aqaamuu bihi alaaa siniina saddex sanay sidii ku jireen toddoba sideed iyo sagaal cunadii baa ka dhammaatay dadkii way baaba'een xoolihiiba xooluhu xataa aaguma foofi karaan in laga dhacay ka yaabayaan qabiilta soomaaliyeed waxaa jiri jiray afar qabiil buu deris lahaa saddex bay colloobeen oo dhiig dhex maray hal qabiil bay nabad ahaayeen xaggaa laga soo wareegaa qabiilka nabadaa loo soo dhexmaraa waxbaa laga dhacaa waxbaa la yeelaa odayaashii intay dhallinyaradii shiriyeen bay dheheen loo duceeyaa oo naga soo xidha nin baa yidhi aniga uu tegay qoladay nabadda ahayn buu nin ka soo dilay albaabkaa soo xidhay soo maha aggaa soo geli kara waay marka dhinacyadoo dhan baa ka xihan nimankan saddex sano kadib baa rag kale rag baa adkaysan waaye ilaa ansacaa waxaa u ololeeyey almucimu bnu cadiy bni nofal bni cabdi manaaf iyo wazamcata bni lswad bni cabdilmualib bni asad waxay u ololeeyeen ka shaqeeyeen fii naqdi saxiifati qoraalkii ballanta ahaa in la buriyo markay go'aansadeen ay ballantii jebiyeen baa nabigana loo sheegay wuxuu yidhi warqadanwaxaa noqota warqada yaa soo furi warqada heshiis axdi la galoo kacbada ku xidhan yaa soo furi kara nabiga wuxuu yidhi war meesha waxba kuma qorna cunay orday waa la inti gaar ahaan intii bismillaahi iyo ku qorayd oo dhan aboor baa ka cunay fakharaja banuu haashim banuutalib waa ka soo baxeen min ashicbi laabka iyo meeshii ay ku jireen fii awaakhiri sanati taasica sanadkii sagaal gadaashiisa fi sanati alcaashirati min albicth sanadkii tobnaad marka la soo gaaray maata abuu aalibin adeerkii abuu aalib oo isku tiirsanaabaa dhintay waa yeelin aha uma maatat khadiijatu maalmo kadibna khadiija dhimatay radi allahu canha bacdahu abuu aalib kadib bialaaati ayaamin saddex buu waayey sal l slam faxazina rasuulka al slam waa murgay limowtimaa geeridooda xusnan shadiidan murugo adag sanadka caamulxusni sanadkii murugada iyo tiiraanyada loo bixiyey wanaalad qurayshu minu waxay waxyeello gaadhsiisay nabiga maa lam tanalhu waxaynan ka gaarin u geysan karin fii xayaati cammi abi aalib inta adeerkii noolaa waxaan la yeeli karin baa hadda la yeelay wa fii min hadii sana bishii shawaal ee sanadka waa bishii tobnaade ee sanadkii tobnaad marka la joogo caqada rasul sal muxuu guursaday calaa caaishata loo meheriyey wahiya bintu sitti siniin iyadoo lix walam yabni bihaa lamanaas aqalgelin ilaa fi sanati luulaa min alhijrati oo iman doon sanadkii hore hijra iman doona maahane wahiya bintu tisci siniine sagaal jir iyadoo ah shucuubtu waa kala duwan yihiin shucuubtan haddaad eeshiyada qaar kamid mid a ah haddaad tagto afghanistaan iyo bakistaan iyo wadamada durbana waa waayeelaan durbana waa weynaadaan gabadha soomaaliyeed ee lixiyo toban jirka ah iyo sideed jirkooda iyo sagaal jirkooda isleed shucuubta qaar durba kortaa jira durbana duqowda inagu koritaankeenaa daaha marka dambena waxaa malaynayaa dadka waa yar jiitanaa oo afrikaanku waa sidaa guud ahaan hadda madaxweynaha ma taqaanaan sagaashan iyo laba robert mugabe sagaashan iyo laba jir waa madaxweyne waa ordaya waa safraya waa lugeynaya waa khudbaynaya dad kalena toddobaatan jirkaa farfadhiya oo ka cilaab wa fii shawaala min hadihi sanati isla bishaasu tazawaja nabigu guursay sal sawdata binti zamca radi allahu canha wa fii hadihi sanati isla sanadkaas buu kharaja nabigu baxshacsay ila aaif daaif baadoo toddobaataniyo kilomitr jirta yadcuuhum ila lislaam islaamka isagoo u fa abow waa ka diideen horta kow islaamnimo qaadan maynay dhehna dhaaf wa waaadowhu waa dhibeenoo ciyaalka intay ku direen baa la dhagax tuuray ilaa lugaha dhagixi kaga dhacaya kabihiisa dhiigu buuxiyey farajaca waa ka soo laabtay mahmuuman isagoo aad u murugaysan faabatahu llaahu biamrayni laba arrimood baa ilaahay ku sugay arsala ilayhi malakal jibaali keligiina maaha inaga rabbaa la socday saxaabada malagii buuraha loo soo diray waxaa layidhi kuwan ku dhibka badan haddaad rabto labada buurood hareeraha ka aan ku daboolaynaa weligeedba dib loo arki maayo wuxuu yidhi may ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dhabarkooda ka soo saaro kuwa diintaas alla caabudoo diintaa difaaca wa aslama calaa yadayhi waxaa ku soo islaamay majmuucatun koox min aljinni ka mida ah. waa aayaddan suurat laxqaaf waid ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan salaas wax buu tukanayey qur-aankii bay maqleen horta dhib ku dhacay jinkii jinka waagi hore dadka hadamaha waxay ku haysteen intay iskor fuulfuulaan ay cirka agtiisa tagaan bay shanqarka malaa'igta iyo sheekadooda dhagaysan jireen waxa maqaadiirtee loo diray ay ka sheekaynayaan ee sanadka loo dhiibay bay dhagaysan jireen markaasay dadka ku harowsan jireen waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona marka ninkii jinka la shaqeeya ay nin in la caabudo ku dhow buu jiray albaabadii baa laga xihay waa kan anaa kunaa naqcudu mina maqaacida lisami faman yastamic ilaan yajid lahu shihaban rasadan dab duulayoo lasoo gamayoo xidiga dab loo soo gamay unbaaba kugu dhici carya ag maray noqotay kadibba intay shireen odaygoodii wuxuu ku yidhi waxaad yeelaysaan waxbaa dhulka ka jira arrintan sababae dunida ha la wareego ha la soo raadiya waxa ku cusba adduunka qolo kooxa oo saxankii oo ordaysa baa nabigoo salaad subax tukanaya bay soo dardareen war kaalay kaalay kaalay war wixii cusbaa ah waa kanee kaalaya qayb way islaameenba inaa samicnaa qur'aanan cajaban yahdii ila rushdi fa aamanaa bihi waa rumaynay walan nushrika birabbina axadan uma dakhala makata buu soo galay gelitaankeeda maka waad ka baxdaye fiisahaad kusoo geli lahayd baa la rabaa waay siaad kusoo geli maka fii jiwaari mucim ibni cadiyin nin laydhaha mucim ibni cadiy baa magangelye siiyey oo yidhi anaa mas-uulka ah cariyaa taabta intuu soo kaxeeyey oo wiilashiisiina soo kaxeeyey iyo raggiisii oo dhaxda yada gal yidhi oo kacbadiiya ku wareejiyey wuxuu yidhi anaa damaanad mas-uulka amnigiisa ah ninkii taabtaan iyo aniga wey waa ka nabigu uu leeyahay maalinkii kadib dhintay maalinkii beder maxaabiistii quraysh laga qabtay waa ninka uu nabigu leeyahay low kaana lmucibu bnu cadiyin xayan uma kallamanii fii haulaaiinatra taragtuhum lah ninka hadduu nool yahay maanta oo intii u yimaadodhilaha dadkan ii sii daa waan wada dayn laha muxuu hayaa abaalkiiba u hayaa adiga laakiin dee muslim baa qofkii waxii tarana abaal ma hayane wax sax miya sax maa de abaal leedahay waa wafii hadihi sanati wafi sanati alxaadiyata cashrata min albica sanadkii kow iyo tobnaad ee bicada carada nafsahu lkariima nabigu wuxuu u bandhigay naftiisa cala alqabaa'ili qabaa'ilkii fii mowsimi alxaji munaasabadii xajka kacaadatii siduu ahaan jirayba bisha xajka waa la xajihi jiray carabtii hore markii laysu yimidne qabiilqabiil baa loo kala deganaan jiray oo qabaa'ilkuu tegi jirayo war ilaahay baa isoo diray war diintiisaan wadaa war yaa diinta ilaahay oon deegaankiisa u raaca sidaasuu dhihi jiray sidii buu yidhi fa amana bihi waxaa rumeeyey sittatun lix min ru'asaa il ansaari madaxdii reer ansaareed ka mida ah raggii ka yimid lix ninoo ka ah rumaysay warajacuu ila lmadiinati bay ku noqdeen fa fashaa fiihim lislaam islaamkii baa ku fiday dad badan baa ku soo islaamay wa fi sanati aaniyaa cashrata min albic sanadkii labayo tobnaad usriya birasuuli sal nabigaa la dheelmay makaa laga qaaday min almasjid alxaraam baa laga qaaday ila almasjid alaqsaa baa la geeyey uma curija bihi kor loo qaaday ilaa sidrati muntaha geedan todobada sama ka sarraysa jannada webiyadeeduna ay hoosteeda ka soo burqadaan fa farad allaahu wa calaa ummatihi nabigiiyo ummaddiisaba ilahi wuxuu ku soo waajibiyey asalawaati alhamsan salaadood xilligaas sanadkaa labiyo tobnaad inay ahayd bay culimmadu u badan yihiin qaarkoodna la isku raacsan yahay laakiin qaar shan sana ka hor bay ahayd iyo afar sana xilligaa ka horraysa yidhina way jiraan bisheebay ahayd aad looma yaqaano laakiin raggu imaamu nawowiye ku jira iyagu waxay leeyihiin toddobiyo labaatankii bishii mawliid bay ahayd rajab ma ahayn bay waa rajab bay wa fii mawsim alxaji munaasabadii wakhtigii xajko min haadihi sana ka mida waa sanadka dhammaadkiisii labayo tobnaad waafaahu tnaa cashara rajulan waxaa u yimid labayo nin oo min al ansaari ah. reer ansaar madiina labayo toban nin oo muslima ka timid bacduhum qaarkoodna miman laqiya nabi sal slam dadkii nabiga la kulmay bay ka mid ahaayeen fi sanadkii hore iyo kale fa baayacuuhu way la ballameen heshiis bay la galeen cinda alcaqabati meel buuroo meesha ku taala agteeda caqabadii waxaa la dhihi jiray jamaraadkan mine ee la tuurto mid baa jamratulcaqaba la yidhaahdaa ta maka u soo xigta waaye jamratulcaqaba iyo jamratulkubra labada waa la yidhahdaa agteeda caqabada asalka waxaa la dhihi jiray buur yaroo kuusan oo taagoo ku tiilay hadda waa la baabi'iyey dhulka la cunay buuraha la cunay ku jirtaa halkaasay kula ballameen fa baayacuuhu cinda alcaqabati fa sumiyad waxaa lagu magacaabay baycat lcaqabati luula tii kooaad baa lagu magacaabay wa arsala macahum wuxuu raaciyey muscab bni cumayrin yuqri'uhum lqur'aana qur si ugu akhriyo fa aslama yadayhi waxaa ku soo islaamay gacantiisa kaiiru min ahli lmadiinati dad badan reer madiina oo kaaba qabiiladii odayaashiiyo salaadiin baa islaamay bal labadii qabiile ansaari iyo aws iyo khasraj kaaba qabiiladoodii iyo odayaashoodii islaamay intii ka noolayd xilligaa ka horbay dagaal nag isku dheheen dhacayoo bucaat la dhihi jiray wa fi sanati aaliai cashrata min albicati fii mawsim alxaji waa gabagabo sanadkii saddexiyo tobanaad wa afaahu sabcuuna rajulan toddobaatan nin lixdan labiyo toban toddobaatanka ninta ka dambaysaa ka badan oo minal ansaari ka mida ah, fa baayacuuhu cinda alcaqabati aydan isla meeshii baa lagu ballamay baycay la galeen maxaa laakiin heshiiskan kii hore waa ka duwan yahay calaa an yamnacuuhu inay ka difaacaan calaa an yamnacuuhu in haajara ilayhim hadduu xaggooda u soo qaxo u yimaado inay difaacayaan mimaa yamnacuuna minhu anfusahum wa nisaahum wa abnaahum haweenkooda iyo ilmahooda iyo naftooda waxay ka difaacayaan inay ka difaacayaan fa akhrajuu lahu tnaa cashara naqiiban toban matalayo wakiil bay u soo magacaabeen faqala sal sl ibnuqabaa'i wuxuu ku antum calaa qowmikum kufalaa idinkaa damiin iyo wakiilka a fa sumiyad waxaa loogu magacdaray baycat lcaqabati aaniyati tii labaad faamar sal slm wuxuu amray xiina idin markaas asxaabahu bilhijrati ilamadiina asxaabtiisii madiina hala aadu yidhi marka nin walow kuwii xabashi jiray kuwii maka joogay kuwii meel kala joogayba madasheennu waa madiina buu yidhi wa aqaama sal isagu iskaga nagaadeen maka yantadiru lidna ogolaanshuu xagga alla ka sugayay bilhijrati inuu isaguna baxo waxabasa macahu abaabakrin wacaliyan labadaa isuga buu yidhi radi allahu canhuma idinka wuxuu yidhi anigaan abubakar wuxuu yidhi waan israacaynaae idan anugu gaara ma qaba weli e isug abubakarna maalin kastabuu wiiman jiroo idankii ma yimid buu dhihi jiray wajtamacad qurayshun way shirtay markay arkeen xaggaa inay hoy ka heleen raggeena xaggaa usii qulqulayo xoolahoodiina ay ka tageen dalkii ay ka tageen dhib badanna la soo mariya dadkan waxaa soo baxday nimankaa isu ururay uu ka dabategi doonaa isna uu ka dabategi doonaa ciidan buu urursanayaa rag buu urursanayaa deegaan buu urursanayaa meeluu dabada la galay saldhig buu helay dee iyo dembi badanna waynu ka gallay ina dayn maayo intuusa tegin marka mas xaggee laga dilaa baa layidhi mas laga dilaa isagaa aan dillay dhaheen fii daari nadwati bay quraysh suu kulaad u timid gurigooday shirarka lilmushaawarati say uga wada tashadaan fii amri nabiga arrintiisa fa ajmacuu waxay isku raaceen talooyin badan baa la ysu keenoo la markii dambe waxay gunaanadeen ala qatli inay dilaan qolaha waxay yidhahdeen aan xirno waxaa le war ninkan taageerayaalla waa tolna waa ka dhashay ee intii ciidan lasoo diyaarsado aan xirna soo xabsiyada waa la jebiyaa soo maaho markaasaa maxaabiista lagala baxaa raggiisii iyo tolkii way isdiyaarinoo xabsiga way kala bixi baa qolo waxay dhaheen aan isdhaafino wa ninka afmacaankiisa somayda arag ummadoo dhan intuu isku dubarito buu maalinka dambe halkaa idinku iman wuu soo rogaal celin doonaa aandillaa la yidhi yaa dili baa layidhi oo ku dhaca reer buu ka dhashee ninka gacanta leh waa la yaqaanaa intaan iska soo marna boqol wiil oo boqol qoys ka dhalatay hal mar ha ku wada dejiyaan waxa dakanihiisa laga qabsan cabsanaya isbahaysiga la sameeya soo aragtaan ciidamo isku dhafoo isbahaysaga dagaalka lagidiso inaan maqal sheekadii waata iyadana mar labaad mar labaad baan weli haynaa fa nasala jibriilu salaam baa bil la soo degay go markay gaadheen ay gurigii hareereeyeen habeennimo ay tahay sida qisada dheer baa lagaga saaray min cindillaahi buu kala fa ahbarahu bidalik uu sheegay waadina allaahu lahu bilhijrati buu idnay fa hajara waa hijrooday halkaasayna maanta ku dayn bal waxaynu ka gaadhno baynu isugu iman doonaa subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an ila anta astaqfiruka atuub ilayk